arag oo kelimad kastuu carabiga ku dhawaaqayo si saxan ugu dhawaaqo taasuna u suurtogeli ma karto ilaa sarfiga iyo naxwada u itqaaniyo uuna aad u tabiiqiyo weliba idqaaninta markuu qawaaciddii idqaaniyo sugo haddana waa inuu aad caado ka dhigto wuxuu aqra inuu qaladka ka ilaaliyo caado uu ka dhigto dad badanoo qawaacidka aad u yaqaanaa jira laakiin shan sadar aan akhri karin isagoo qalad ku dhawaaqin alfiyadiiu akrina khudbada markuu aqdita qaladu akrina waa arrin fadeexa ah awa nacfigii dhama marka nacfigii iyo waxtarkii naxwada ugu bartay meesha marka waaba ka maqan yahay naxwadiisii marka waxaan dhibayn kama uusan faa'iidin soo ma jeedin waa inuu marka qofku inta barto qawaacidkii ku tabiiqiyo dhawaaqiisa ou aad iskaga ilaaliyo qalad inuu ku dhawaaqo alaslu xaadi wasituun asalka lixdan iyo koobeeya ixda ka digtoonow allaxna laxniga ama qaladka ka digtoonow inaad qorto ama aad aqrido kelimad carabi ahaan u qaldan ibtacid ka fogow canilaxni laxniga ka fogow fi lafdi dhawaaqa dhexiisa uga fogow walkatbi qoraalkana uga fogow waxa aad ku dhawaaqaydo iyo waxa aad qoraydo labadaba waa inaan laxni laga soo saarin oo wax saxan aad kuna dhawaaqdo aadna qorto ibtacid ka fogow canilaxni laxniga fi lafdi dhawaaqa iyo walkatbi qoridda fa ina cadama laxni laxni la'aanta qofka inuu wax saxan oo carabi saxa ku dhawaaqo jalaalatun waa weynan wasafaaun waana wa safaa'u dawqin waana dhadhanka saafinimadiisa qofkaas kalaamkiisu kalaam qiimaluhu noqonaa oo loo dhegaraarciyo la dhegaysan karo wuxuu noqonayaa hadal saafi ah oo dhadhankiisu saafiyaho la dhadhansan karo oo lagu macaansado laakiin qofku wax kastu akrinaa haddii mar laxni uu ku dhawaaqo dhedhankaa ka tega qof kasta oo luqada yiqiin maba karo waa ku laboona waxaana dhacda jawhar inuu akrinayo khudba wanaagsan oo aad u qiimo badan oo adilale oo nuquulu akrina haddana qofkii luqada carabiga yiqiin markuu maqlaba waa ku laboonaya maba dhegaysan karaba ah, ma dhegaysan karo maxaa dhedhanka ka qaaday waxaa ka qaaday laxniga laxniga oo weliba jeliga ah kaasaa ugu daran ibtacid ka fogow can ilaxni laxniga ka fogow fi lafdi dhawaaqa walkatbi qoridda fa ina cadama laxni laxni la'aantu jalaalatan waa weynan wa safaau dowqin waana dhedhanka saafinimadiisa hadalkaad ku dhawaaqayda in la dhedhansado la macaansado wixii saafi ka dhigi lahaa weeye waxa weye inaad si saxa ugu dhawaaqdaa wa wuquufun waa daalacasho calaa milaaxi lmacaanii macaanida wanaagyaalkeeda la daalacdo lisalaamati اlmabaani dhisasyaalka tarkiibka oo nabad galay darteed macno saxa waxaa tarkiibka laga fahmaa markii tarkiibku sax yahay tarkiibka qaabka laysku saaray markuu sax yahay oo carabi ahaan u saxan yahay macno saxa laga fahma laakiin haddaad qalad ugu dhawaaqdo macno saxa laga fahmima marka macaanidii wanaaggeedii ayaa la daalacanaa maxaana keenaya tarkiibka nabadgalay tarkiibka ka nabadgalay qaladka kaasaa keenaya wa wuquufun waa daalacasho calaa milaaxi almacaanii macaanida wanaagyaalkeeda la daalacdo lisalaamati almabaanii dhisasyaalka macnaha tarkiibyaalka nabadgelidda ay ka nabadgaleen khada'a iyo laxniga fa can cumara radia allaahu canhu annahu cumar waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi tacallamu alcarabiyata carabiyada barta fa innahaa carabiyadu tasiidu way siyaadidaa fi lmuru'ati sharafta qofku qof leh sharaf leh hadalkiisa la dhegaysto inuu noqdo waxaa u siyaadiye carabiyada qadarka uu kala eg yahay qofkaas carabiyada oo naxwada iyo sarfiga iyo balaaqada qadarka uu ka haysto a ah hadalkiisu dhadhamaya muru'o iyo sharaf yeelana waqad warada waxaa ka soo arooray can jamaacatin koox kooxdoo minasalafi ka mid ah annahum kaanuu annahum salafku kaanuu inay ahaayeen yadribuuna owlaadahum caruurtooda kuwa ku garaaca cala laxni liajli laxni laxni uu ku dhawaaqay daraaddiis caruurka uu dhalay hadduu laxni ku dhawaaqo waa garaaci jireen selafka qaar ka mid ah maxaa yeelay wax oo caadiya maaha waa musiibo waxaa ka imaanayo hadhow ka dhalanaya in qofkii uu laxniga ku tababarto oo hadalkiisu dowq beelo ama dhedhan beelo kaasaa ka imaanaya marka marka lagu leeyahay luqadii barana waxaa la rabaa qadar oo aad ku sixi karto ood laxniga iskaga ilaali karto iyo taxriifka iyo ceebta oo hadal sax aad kula dhawaaqi karto laakiin cumrigaaga inaad ku baabi'do loolama jeedo sababtoo ah waa wasiilo naxwadii sarfigii balaaqadii usulu fiqigii musalixulxadiidkii dhammaan waxaasoo dhan cilmulwasaa'ila layidhah cilmiga maqaasida waa cilmulkitaab wasunna iyo fiqigii laga fahmay laakiin culumtan waa wasaa'il wasiiladii markaa wakhtiga inaad ku baabi'idana lama rabo inaad ka qadsan tahayna lama rabo waxaa la rabaa inaad ka qaadato qadar aad laxniga iskaga ilaali karto saqaawina fatxulmuqiidka wuxuu yidhaahdaa qaala ibnu salaax calىa طaalib اlcilmi an yatacalama min الnaxwi wاluqati maa yatakhalasu bihi can shayni laxni wاtaxriifi wamacaratihima qofka daalibcilmiga waajib waxaa ku ah inuu ka barto naxwada iyo luqada qadar uu uga faka karo ceebta laxniga iyo taxriifka iyo shiddadooda qadarkaas waa inuu ka qaato kadib waxaa la rabaa inuu maqaasidii u jeesto laakiin noloshiisii o dhan hadduu ka dhigo wasaa'il wax faa'iidaa maleh wax faa'iidaa maleh kama faa'idin wa asnada wuxuu sanad ku wariyey alkhaiib khaiib albaqhdaadi can alraxbiyi qaala inuu yidhi raxbi samictu waan maqlay bacda asxaabina asxaabteenna gobol ka mida yaquulu xaaluu leeyahay idaa kataba hadduu qoro laxaanun laxni badani ee xadiis qoray fa kataba waxaa ka qoray canilaxaani laxni badanihii lasoo sheegay calaa la gersh ah. soma jeedid awalna nakiru ku soo hormaray waa ka qoro xadiiskaas ka sii qorto canilaxaani laxni badanihii lasoo sheegay laxaanun aakhar laxni badano kale oo aan ka sixi karin kasii dana intii uu ka qoro laxnigana waa qaadana asaguna wax ma yaqaana laxni kale ku siyaadina haye mid kalaa ka dambeeya saara alxadiiu xadiidku wuxuu noqonaa bilfarisiyati carabi baa ka baxaa cajamiu noqonaa kalaamkii carabiga ahi oo nabigu ku hadlay sala allahu calay wasalam oo dhedhanka badnaa oo macaanka badnaa oo masaa'ilka badan laga qaadanaya waa ka baxaa marka waxaa soo baxaya wax ajabi oo farisi ah oo aan carabiba ahayn saasaa soo baxaya marka diinka ilaalintiis wey luqada carabiga maxaa diinkiiya carabi ku soo degay marka noocaas wey idaa kataba hadduu qoro laxaanu laxni badane fa kataba uu ka sii qoro canilaxaani laxni badanahaas laxaanun aakharu laxni badano kale saara alxadiiu xadiidku wuxuu noqonaa bilfarisiyati luqa farisiya macnaha cajamiu noqonaa loola jeedaa waanshada wuxuu u soo shicir deliishadoo ku geegaaray almubarid annaxwu yabsudu min lisaani اlalkani wاlmar'u tukrimuhu idaa lam yalxani faidaa aradta min alculuumi ajalahaa faajaluhaa minhaa muqiimu اlalsuni annaxwu naxwadu yabsudu wuu fidiyaa min lisaani اlalkani midka carabka culus carabkiisa midka carabka culus oo kelmadda sida adag ugu dhawaaqayo si ugu dhawaaqi karin xujmadu ku jirto carabkiisuu fidiya markuu luqada barto si salisu ugu dhawaaqa annaxu naxwadu yabsudu wuu fidiyaa min lisaani alkani midka carabka culus carabkiisa ayuu fidiyaa alkanada waxa wey laknadu waa carabka oo layska iqalu lisaanka wey laknadu walmaru qofka tukrimu waad karaamaydaa idaa lam yalxani hadduusan qalad akrin inuu inta halkaas istaago oo uu carabi daldalo oo uu sax ku wada dhawaaqo u wada ilaaliyo waxaa qofkaas waad karaamaynaydaa ixtiraam iyo qiimaad u haydaa qofkaas ah, ama waxaa la idhi akri bal boggan akri kitaabkan akri ama kitaabu shiikh inuu ku dul akriyo raba waxa wey nasiib daro laba sadar ma akri karo eber kaas laakiin markuu sii daayo isagoon shaqal qaldayn oon sarfigii iyo naxwadii midna qaldayn kelimad walba sax ugu dhawaaqaya qofkaasu mukramu noqonaya qof oo la karaameeyo qof la karaameyo noqona faidaa araadta haddaad doonto min alculuumi culumta xaggeeda ajalahaa kan ugu weyn culumta faajaluhaa culumta kan ugu weyn minhaa culumta xaalu ka mid yahay muqiimu lalsuni waa carabyaalka midka toosiya culumta waxaa loola jeeda wasaaisha maaha loolama jeedo culumtii o dhan culumta kale qur-aanka ugu weyn iyo xadiiska laakiin culumta wasaaishaha laga rabo culumta wasaaishahu ka hadla marka culumta wasaaisha haddaa rabto cilmiga ugu weyn waa cilmiga carabka toosiya oo sax inaad ku dhawaaqda aad ku gaari karto marka waa naxwadii weeye iyo sarfigii wa calayhi asalkaas haddaan qabanno oo ah waxaa weya ixdari laxna laxna halka digtoonow asalkaas haddaan ku dhegno marka wa calayhi asalkaas haddaan qabanno falaa taxfal ha qiimayninoo ha tixgelinoo xaflad ha u dhigin biqowli اlqaasimi alqaasim ibni mukhaymira shiiqa la yidhaahdo hadalkiisa raximahullah alla asagaa ha u naxariistee hadalkiisa waxba ha qiimayn qiimo ma leh waxba tixgelinna ma leh hadalkiisu qiimo ma lehe kaas warkiis adoo qiimaynayaan la argood wada waxaa leeyahay asalkaas haddaan qabanno falaa taxfal ha qiimaynin ha tixgelinin falaa taxfal ha qiimaynin biqowli qaasim ibni mukhaymira alqaasim ibni mukhaymira hadalkiisa waxbaa xafladayni ha u xafladn ha macnaa ha qiimaynin weeye raximahu llah wuxuu yidhi tacalumu naxwi naxwo la barashadiis awaluhu shuqlun awalkiisu waa mashquul qofku waa ku mashuula qofku waa ku mashquula naxwada awalkiisa qofku waa ku mashquula xadiiskii iyo fiqigii iyo tafsiirkii uga mashquula wa aakhiruhu baqyu aakirkana qof isla weynoo kii hadla yidhah waa maxaa ku hadlaya waa qalday meeshaasu exraabtii qalday dadku saas isugu taaga ju ma dhihi karti markaad kelmad ku dhawaaqdo le bal fiiri wuxuu ku hadla ma iska aamus aamuskaaba u roonaayo marka marka dambena baqyi iyo asraar baa ka soo hara marka hore tanoo la baraayo diinkan oo ka mashquula marka hore naxwaa la iska ilaali laa ilaaha illa ant ma maya sax maaha sanad صaxiixa waxaa uga sugan naafic mawla ibni cumar radia اllaahu canhu qaala kaana bnu cumar yadribu waladahu calى laxni fakulqaydka waa soo raraa ibnu abi shayba musanafkiisa ku wariyey raqamka شhan kun toddoba boqol iyo labo ah, cabdullaahi ibni cumar waa ku garaaci jiray caruurtiisa laxni hadday ku hadlaan ah, waa inay ilaaliyaan naxwada oo si saxa ah carabiga ugu hadlaan ayaga naxwadan adee daraba zaydun iqaama camrun kuma barane saliiqii uu ahaa sowma jeedid waa ku garaaci jire hmm. abulcabaas ibnu lfaraj wuxuu yidhi asmaci a wuxuu maqlay nin rabbigiis baryaya oo ducadiisa leh ducadii weliba qaaliga aheed oo ducooyinka lagu dua isku uqiim badan ku ducaysan wuxuu leeyahay yaa duljalaali wاlkraam uu leeyah <laughs> yaa duljalaali wاlkraam acdini kada wa kada uu leeyah markaas wuxuu ku yidhi asmaci masmuka magacaa markaasuu marka waa qalad mogta yaa duljalaali ah. markaasuu yidhi lay alla iraa markaasuu yidhi yunaaji rabbahu bilaxni layثu lidaaka idaa dacaahu laa yujaabu ah. wuxuu yidhi yunaaji rabbahu rabbigiis ayuu la koodaya oo ku baryayaa bilaxni laythu layth laxniyuu rabbi ku baryaa lidaaka laxnigaas dartiis idaa dacaahu markuu baryo laa yujaab waxba laga aqbali maayo hadbad alla ka aqbali maayo marka macnaha laxniguma ficna waa fadeexo wey nay sheegi jireen oo naaxi meelahan wax ku akri jiraa la yidhi suufigii hebela waa dhintay markaasuu yidhi ma dhintaa dhimo dheh dhimo waxaanba ku ku nacay yidhi yaa rasuulullahi de waa iska miskiin isagu naxwo ma yaqaan markaasuu yidhi yaa rasuul yidha waa nafsu tanoo kale yaa rasuulullah sooma nafs ma midaan asmaci u diido ka hadlaayo wey yaa rasuulullaahi uu leeyay waa qalad subxaana allah yaa rasuulallaahi aa la rabaa munaado mudaafa ah soo maaha nafsu kanoo sidaa marka qaladka fadeexo waay waa la iska ilaaliya marka waxba taas hadalkaasoo kale waxba qiima male walaa biqowli bishri xaafi suufigii la dhihi jiray bishru xaafi nin suufiyo zaahida u ahaa ah, suufigaasna qowlkiisa waxba ha qiimayn isna warkiisu qiimo ma leh macnaha warkan oo hadda soo socda wey warkiisao dhan ma war fiicanoo kale ku hadlay waa qiimayna laakiin warkan halkan soo socda oo suufigaasu ku hadlay wax qiima ma leh iska daa kaasna lamaa qiila lahu markii lagu yidhi tacalami naxwa naxwada baro qaala wuxuu idhi adilu waa baadiyooba haddaa naxwada barto naxwada baro al hadalku wuxuu ku yaalaa siduu noo sheegi doono iqtidaa cilmi اcamal sheikh la dhihi jiray cabaas ibn cabdilcaiim alcambari a hadalka ku yidhi oo yidhi nin qur-aankeed akrayda nin ilaa qof cibaadaysanayaa ta qur-aankeed akrina xadiidkeed qore nin naxwada baro aad wax iska saxdeed qaladka iska ilaalideed shiikaasu ahaa cabaas ibn abdicabdilcaiim alcambari ou ahaa ninka ku yidhi qaala wuxuu ku yidhi marka marka hadalku waxaad moodaa macnahaanu loo soo raray wuxuu aha marka qur-aankaad akrida xadiisaad qoraydaahe naxwada baro markaasuu yidhi yaa ibara markaasuu yidhi anaa ku bara markaasuu haye bilow <coughs> markaasuu qaala wuxuu yidhi qaalada marka faacilku waa waa shiiqiisii cabaas ibni cabdilcadiim shiiqii dhahaya aan naxwada baro wey oo yidhi anaa ku bara markaasuu yidhi ifcal haye bal wad aan aragna dii naxwo la baraayo markaasuu wuxuu yidhi cabaas ibn cabdilcadiima wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi cabaas qul dheh daraba zaydun camran waa u bilaabay wuxuu rabaa inuu ficil iyo faacil iyo mafcuul tus markaasuu yidhi qul dheh daraba zaydun zaydaa garaacay camran dheh qaala bishr wuxuu yidhi yaa akhii lima daraba walaalkayu muxuu ku maagay ku garaaca muxuu ku garaaca qaala wuxuu yidhi yaa abaa nasri waa kunyada oo suufigan bishrxaafi kunyadiisa waa markaasuu wuxuu yidhi yaa abaa nasr maa darabahu ma garaacin garaacidu ma dhicin heshan wax isdilo iyo wax garaacay midna lama arko garaacidu ma dhicin wa inamaa wax kale mana haadaa miaalkeenu aslun waa asal macnaha waa masal iyo tusaale asalkaasoo wadica la dejiyey si dadka naxwada loogu baro waa miaal dadka wax lagu fahamsiiyo faqaala bishr wuxuu yidhi haadaa waluhu kadib cilmigan awalkiisiiba beenu ka bilowda ayadoon wax uu garaacay la arag zayd oon camar garaacni miyaa layidhi camaruu garaacay alla waa cilmi been ka bilowday laa xaajata lii fiih wax dana kama lihi cilmi been ka bilaabanaya wax dana kama lihi halkaas ugata rawaahumaa labadan qowl midkii horeeto qaasim ibni mukhaymira iyo midkan bishrulxaafi labadaba waxaa wariyey alkhadiif iqtidaai cilmi اlcamal kitaabka la idhahdo cilmigu inuu camalfal keeno kitaabkaasuu ku wariyey khadiib marka hadalladaas waxbaa ku qaldame wax qiimaa male hadalladaas alslu haani wasituun asalka lixdan iyo labeeya alijhaadu alfikriyu dhicisaynta fikriga ah, alijhaadu dhicisaynta alfikriyu fikerka loo nisbiciyo iska ilaali fikerkaaga inaad dhicisaydo ah neefkii ilmihii bilihii aysan dhammaan hadday soo dhacaan ama gabadhii ilmihii caloosha bilihii ku dhammaan kaasaa la yidhaha ijhaad dhicisayn haddana maxaa loola jeedaa mas'ala aad kugu soo dhacday waxaan ahaa intaad wax akriyda masalaad meel ka fahmi mas'aladii adoon bislayn ha soo bandhigo ha soo bisdhigo masalada bislee hubso xaqeeda sii adiladeeda wixii culummadu kaa horreeda ka yidhaahdeen laakiin xadiisaad aragtay ma taqanin inuu saxiix inuu daciif yahay ma taqanin inuu mansuuq yahay iyo inuu yahay muxkam ma taqanin inuu caam yahay inuu caam oo maxfuuda yahay inuu makhsuus yahay mulaq inuu yahay muqayad lafdiyaad aragta waad iskala boodi way dhacda inaad ijmac ku khilaafto ay dhici karto waa ceebwa dadka gabal waxa halaagayo dhan oo wax fasaadin oo intaas waa fakar aan la bislayn oo lala soo boodin qofaa wuxuu isleeyahay waxaad fahantay waxaan wax fahmay la arago culummada dhan fahmin markaasuu la soo booda oo fakar ka dhiga oo dadka ku ababina oo ku dhisa koox oo markaasuu adduuniya aakhiraba ku fasahaadinaya dadka marka masaa'ilka weliba cuthaymiin wuxuu aad u baraarujinayaa haddaad aragto mas'alo oo jamaahiirta khilaafsan oo kaleeto amase waxa weeyaan culummada badankoodii khilaafsan waa arrin aad u khatara inaad la boodo bislee hubso laakiin xaqu hadduu caddaado xadiiskii waa sugnaaday waa muxkam daciif maahan mansuuq maahan waa sugan yahay waa caddaatay khalaas xaqa waa la qaadana agarkaba ha khilaaf hadduu rabee laakiin bislee adoon bislayna la soo boodi ixdar ka digtonow alijhaada dhicisaynta alfikriya fekerka loo nisbeeyey biikhraaji اlfikrati fikrada soo saariddeeda aad ku dhicisaydo qabla nuduujiha bislaashadeed kahor iyadoon bislaan inaad bannaanka soo dhigto iyadoon bislaan inaad banaanka soo dhigto fakerkaaga ha ku dhicisayn ixdar ka digtoonow alijhaada dhicisaynta alfikriya fakerka loo nisbeeyey biikhraaji اlfikrati fikrada la soo saarideeda lagu dhiciseeyo qabla nuduuja bislaadkeeda ka hor lasoo saaro alaslu haali wasituun asalka lixdan iyo saddexeeya alsraa'iiliyaat اljadiida israa'iiliyaadka cusub ka digtoonow israa'iiliyaadka cusub ka digtoonow waxaa la yiqiin israa'iliyaad hore oo horay loo kala wari jiray kuwaas shartoodu hadda waa yarta sababtoo a ah nabiguna waa caddeeyey sal اlahu alay slm mowqifka laga istaaga culummaduna waa sharxeen laakiin israa'iliyaadka cusub oo khatarta ah kaas ka digtoonow waxaana loola jeedaa mustashriqiin niman la ydhaha jira waa yahuud ama waa kirishtaan mana islaamayo diinka islaamkuu barana si adag u barana weliba ana xadiidku ku taqaqusaa ama fiqiga ku taqawsaa markaas wuxuu la dabagelaa dacni marka inuu fiqiga islaamiga ahaa duro siirada islaamka duro uu duro waxa weeyaan ilaa marka dambe nabiga uu duro sala allahu alay wasalam ah, dadkaas waa badan yihiin waa qatar marka afkaaro in la soo gudbisiiyo oo ilaa axaadiista qaar la duro saxaabadii axaadiista warinayday la duro waa arinta halaaga ah waa arinta halaaga ah waxa waxaas ka shaqaynayana waa mustashriqiin dadaan diinkan islaamka aaminsanayn adna u bartay waa jaamacadaha macalimiinka ah macaahid macalimiinka ah dakaatira ah taqawus badan ule brofesoraha jaamacadaha dhiga ayaa jira qaar ka mida ah lagu ogyahay uusan ku shakinayn leya anu ma aaminsan islaamka laakiin faqiih baan hadhow haddana mid kale soo qaadana mid kale brofesor kale oo asagu muslim sheeganaya markaasuu leey qaala alimaamu maalik kada wa qaala alcaalimu alfaransiyu annasraaniyu kada masaladan waa la isku khilaaf u le culimmadu waa isku khilaafeen caalimkii weynay faransiga ahaa waa kii saas ka yimi mustadilan biqowlihi tacaala aw bixadiid الnabiyi salى اllahu alيه wasalam jaamacaddaanu calim ka yimi waa la yaqaan brofesoro ku taqusay fiqigii islaamiga ama xadiidkii ama so ma jeedeen shayaadiin weye kuwaas ka digtoonow kuwaas ka digtoonow Hmm, waayahan waa la sheegaya mid wareegayey labaatan sanaan caalamka marayey labaatan sanaan adduunka marayey wax badanoodnan ogeynan soo ogaanay waxaa cad waktigan hadda la joogo jahli in dadka waxa lagu hogaamiya lama rabo waxaa caddaatay inaan waktigan islaam lagu dhaqi karin ummadda dadka aqoonta lahana wax la weydiiyaa waxaa la rabaa nolosha caalamka ku noolya dadku inay ku noolaadaan oo caalamku lagama hor yimaado dadka hor timaado madaxa ku jabayay waa kaa xoog badan yihiin hartiya kugu dhufanaya laakiin waa la raacaa dadku meesha u socdo marka noogu kaadiya khutubada noo dhiga ummadda aan dhinac ka raacno nolosha bulshada ku nooshaha lagu noolaado islaamku ma diidana adilo badanaan usoo helnay in gaalada dhinac laga raaco jaamacadu ku wareega muxaadaradu ka dhig mhm. muxaadaradu ka dhig dhib male afka ah, masaa'ilku waa badan yihiin haddaad bukhaari taqaano bukhaari kaliya kutubtu maaha dadka bukhaari saxiix bukhaari ha ku hogaamin kutubta bukhaari kaliya maa culummada shiicada laftooda kutub waa weynay leeyihin soo ma jeedin muslimkana ha kala geyn kanu waa shiici kanu waa sunni waxaas waa wixii muslimka lagu dhabarjabiyey muslimiintu waa mid kan cumar nacladaya iyo midka ammaanaya waa isku mid wax dhibaataa male waxa weya muslimka waxaa kala geeyey waa tafriiqa iyo kala geynta marka macnaheedu waa maxe mujrim iyo muslim waa isku mid wa mujrim iyo muslim waa isku mid afa najcal muslimiina kalmujrimiin ma lakum kayfa taxkumun xugun kufoolxuma muslim iyo gaaluu raba inu isku mid ka dhigo ka war inaa lilaahi waina marka israa'iiliyaadka cusub iska ilaali alsraa'iliyaat aljadiida ixdar ka digtoonow alsraa'iliyaati israa'iliyaadka israa'iliyaadka aljadiidata cusub fii nafahaati اlmustashriqiina mustashriqiinta tufidooda iyo afuufidooda dhexdooda xaal ay ahaadeen waxa afuufaya tufaya waa mustashriiin mustashriu waa qofaan islaamnimada marna maba islaamin asagu maba aaminsane soo ma jeedin laakiin waa bartay diinka ah, markaasu waxa weeyaan uu fasaadinaya muslimiinta ah, mubashiriinna waa yidhahdaa kuwa dadka u bishaaraynaya ah, maxay ugu bishaaraynayaan in kirishtada la raaco islaamnimada laga tago marka kuwaas waxa ay tuftufayaan israa'iiliyaadka ay tuftufayaan ha ku fidnoobi ixdar ka digtoonow alsraa'iliyaat aljadiida oo cusub fii nafahaati almustashriqiina mustashriqiinta afuufidyaalkooda ama tuftufidooda xaalay ku sugan tahay oo min yahuudin yahuud ah mustashriqiintu wa nasaara nasaara ah fa hiya israa'iiliyaadkaas ashaddu ayadaa ka adeeg badan nikaayatan xagga ciqaabidda iyo cuquubada ay islaam diinta u geysaydo wa acdamu ayadaana ka weyn khataran xagga katarta min alisraa'iiliyaati alqadiima israa'iilaadkii hore tanaa ka katarsan umana dhowaa maxaa yeelay faina haadihi israa'iiliyaadkii hore ilaa iyada dambeeda ku ishaa faina haadihi israa'iiliyaadkii hore qad wadaxa wuu caddaaday amruha arrinkeeda bibayaani nebiyi nabiga caddayntiisu ku caddaaday sal allah alay slm nabiga caddeeyey israa'iiliyaadka nabiga caddeeyey kuwii hore sal allahu alay wasalam laa tukadibuu laa tukadibuuhum walaa tusadiquuhum reer banu israa'iil hadday wax idiin sheegaan laa tukadibuuhum walaa tusadiquuhum culimmaduna waa caddeeya soo ma jeedid faqad wadaxa wuu caddaaday qad wadaxa dheh faina haadihi israa'iiliyaadkii hore qad wadaxa wuu caddaaday amruhaa bibayaani nebiy nabiga caddayntiisa sala allahu calay wasalam almowqifa mowqifka laga istaagaa minhaa israa'iliyaadka iyo wa nashril culamaa'i nashri iyo alculamaa'i raba isku idaafaysan oo bibayaani bay ku cadfantah bibayaani nabiyi salى اlahu alيه wasalam iyo wa nashri اculamaai culummada oo faafiyeen alqowla hadalka laga leeya fi israaiyaadka culammada waxay han saddexa loo qaybina israaiyaadka saddexa loo qaybiya wax qur-aanka iyo sunnadu ay inkireen oo qur-aankii sunada caddayna inay been yihiin kuwaas waa waajib in la beeniya waa waajib qaarna qur-aankii sunnada u marqaati kaca inay run yihiin kuwaasna waa waajib in la rumeeyo xel qur-aankii sunada caddeeyey ah, maxaa soo haray qayb aan qur-aankii sunadu laa nafyan walaa ihbaatan uga hadlin waa kuwaas laa tusadiqu walaa tukadibu ah, kuwa nabigu leeyay sal اlahu alay waslm xadiiskaas ayagan uxuguna mana la been xadiu can bani israail wala xaraj ah, lamana rumeeyo lamana beeniyo maxaa yeele waxaa dhacda inay diintii saxda alla u soo dhiibay nabi muuse ka mid tahay oo aad xaq beenid haddaad beenid waxaa dhici karta taxriifka ay ku dareen inay oo aad baail aad rumayd haddaad rumayd marka laa tuadiu laa tusadium walaa tukadibuun waa qismigaa saddexaad wa mm. marka kuwaas mowqifkoodu waa cadaad waa caddaada waana laga dawoobay ama aljadiidatu midda cusub israa'iiliyaadka cusub midaasoo almutasaribatu u dustay ila alfikri اlislaamiyi fahamka islaamiga ahaa lafdigaas laftirkiisaan culammadu waxay yidhahdeen saxayn in la isticmaalo alfikru اlislaamiy waa arrin khatar ah waxa weyaan islaamku fker maaha waa wayi islaamku waa wayi soo ma jeedid fker maaha waa arin atar ah maxaan hadhowna ku xiga marka la yidhahdo fikri lagu magacaabo islaamkii labada qofoo caqiidada isku khilafsan in la yidhahdo afkaar isku khilafsan dhib male waxa weyaan afkaarta waa lagu kala tegi karaa acuudu billah maxaa ku xiga in la yidhaahdo fiqiga islaamiga ah waa caqli ragoo la aruuriyey cilmi waa caqli ragoo la aruuriyey subxaan allah caqli ragoo aruuriye maaha waa waxay samada ka soo degay marka dad caqiida isku khilafsa waa la afkaar isku khilaafsay ah, fikir hebel kanu qabaa kanuna fikir hebel ah, fikir hebel kanuna qabaa fikir hebel macnaha maxaa la macno tiraya waxyinimadii diinnimadii oo ay waajibka ahayd in wax weyn inta la isla baaro ilaah iyo rasuul la adeeco taasaa waajibeed moogta laakiin haddii laga dhigo afkaar anugu mid aan leeyahy midna adugu aad leedahay hadda waxaa leedahay maya maya fikirkaa kaygu qasib intaasaa laga raba fiiri marka masaa'ilka diiniga iyo caqiidada islaamiga iyo fiqiga islaamiga in afkaar lagu magacaaba waa hadmu diin ogaada dadka afkaarta isticmaalkaas adeegsadayna wax masala lama fahmi karto marka aad tiraahdo war masaladan waa qaltan wuxuu ka lahda mafakarkaaga lagu qasbayda waa ogay afkaartaas waa xisbi hebel afkaartooda ha aniguna afkaarta xisbi hebelaan qabaa u fiirso meeshay ka baxdaada meeshii o dhan maxaa laga dhigay afkaaro dad isku darsadeen aaway diinka alla soo deji afkaarta noogu kaadi ood adugu ku qasbantoon anugu ku qasbanoo qof kastoo muslim ku qasmay marka isticmaal oo musiibaa w in diinka afkaar laga cabiro marka lafdigan uu iska daayay eh, eh, bakar abu zayd ama aljadiidatu israailiyaadka cusub almutasaribatu oo u dustay ila alfikri alislaamiyi ay ila alfahmi alislaamiyi fahamka islaamiga ah fii acqaabi thawrati kacdoonkii gadalyaalkiisa kacdoonkii alxadaariyata ee ilbaxnimada loo nisbeeyey adduunka waa la ilbaxay markii la dhehayey oo kacdoonka xadaaradda la waday iyo watisaali alcaalami caalamku markuu la xidhiidhsaday bacdii gobolkiis bi bacdan gobolka kale oo isgaarsiin ay timid wey markii isgaarsiin la helay ama telefoon ahaato ama waxa weeyaan telefishin ha ahaato ee caalamkiioo dhan meesha adduunka ugu fog waxa ka socda meesha geeska kale la geliyey ee guri kasta ee muslin ah gaalada ku guuraysatay macalin saacad walba cashar bixiya inay geeyaan qarashkana ay iska bixiyaan macallimiintu dadka muslimiinta waa faker ay muddo ku rafaadeen guri kasta oo muslin in la geeyo macalin kufriga faafiya macalinkaasn daalayn oo saacad walba cashar ka dhiga macalinkaas mushaarkiisana muslimiintu iska bixiyaan ah, gaaladu bixime iiri waa ah, markay ku guulaysteen gaalo waa maxay waa diishashka kada sii darba intanayda hadda ka yimi diish waaba koobnaayo ha soo ma jeedid marka muxuu soo qabanayaa dhaqankii caqiidadii akhlaaqdii xugunkii nidaamkii dhammaan dhaqankii gaalada qolkaagu ku yaala caruurku gacantu ku sita gabadhu gacantay ku sidataa soo ma jeedid daalinma ma ujeeda masaajidka qaybtaasdama iyagoo la fadhida arkay ma jeed gabadhuna gurigii la fadhida soo ma jeed saacad walba casharu qaadana qarashka ayaa baxshay magaalo ayaa bixiday maya muslimiinta laga jara ayaga iska bixina macalinkan iska bixiya laleeya qarashkiisa ah, gaalnimada inin baraan fasaadka inin baray akhlaaq xumada inin baray maalinkaasa muslimiinta dhabarka laga joogshay iyo tisaal caalam caalamku markuu xiriirsaday bacdi gobolkiis bibacdin wa kabxi lmaddi fididii marka la joojiyey alislam islamka loo nisbeeyey diinka islaamka oo faafayey oo dowladda maalin marka lasoo xagka la geliyey oo isagii in laga baxo la bilaabay isaga in laga baxo wa kabxi lmaddi fididii joojinteeda alislaam islaamka loo nisbeeyey fa hiya israa'iliyaadkaas cusubu sharun waa balaayo maxdun barax sharun waa shar shartoo maxdun barax le wa balaa'un waa balaayo balaayadaasoo mutatafiqun oo iska daba dhacayo ah, iska daba burqanayo sida biyo iska shubmayo oo kale wa balaaun waa balaayo mutadafiqun oo iska daba shubmayo waqad akhadat waxaa qabatay bacd almuslimiina muslimiinta gobolkood canhaa israa'iliyaadkaas sinatun lulmo waa ka lulmoodeen alkay laalaadiyeen waa kuwaasba lagama hor imaan karo caalamkii o dhan ku aafa aa laga qaban kara kuwa lulmadu qabata kuwaas ta fashilmeen oo siraacii muslim iyo gaale ka dhexeeye ku fashilmeen ay waxay xal u arkeen ir inay raacaan qaaraba kutub ka qoray gabdhaha muslimiinta haddaan maryaha waaweyn annagu aanan ka dhigin gaalada ka dhigi doonta intaysan ka dhigin annagu aan ka dhigno xaad qabatay marka islaamka aad u qabatay wuu iska dhigana saas inuu islaamka ugu shaqeeyey oo adugu inaad ka dhigto in gaalku ka dhiga ay u kala duwan gabadh haday qawnaad bal fiiri soo ma jeedo bal dulligu meeshuu gaaray bal dulligu meeshuu gaaray fiiri lulmaa qabatay inta siraacii muslim iyo gaale ka dhexey ku fashilmeen oo aaminoonoo wahni ku dhacay oo qalbiga wahni uga dhacay ay waxay aamineen inaan laga hor imaan karin afkaarta reer galbeedka maanta oo ay laasim ku tahay muslimiinta marka hala raac dhinaca laga raaco fiiri sax maa hal nabiya ilaahay soo diri jir iil ummadoo dhan oo gaalaa markaas ummaddo dhan hor istaagi jir uu dhihi jira waddada aad ku socotaan waa wadda naareed ka joogsada joogsada suma jeed muminiinta saasaa laga raba maaha dhanka loo badan yahay alla raaca wain tudic akara man fi اlardi yudiluuka an subxaan allah marka qaara lulma qabata muslimiintii wakhafadaljanaaxa garabkay u raariciyeen lahaa israa'iiliyaadkaas aakharuna kuwa kale kuwo kalena garabkay u raariciyeen way isku dhiibeen soo ma jeedid wakafadaljanaaxa garabkay u raariciyeen laha israa'iiliyaadkaas aakharuna kuwa kale faxdar ka digtoonow an taqaca inaad ku dhacdo fiiha israa'iiliyaadka waqa allaahu lmuslimiina sharahaa sharteeda muslimiinta allah ka ilaaliye alaslu raabic wasituun ixdar ka digtoonow aljadala dooda dooda albizandiya ee waxa wey bizandi magaalada bizandi laydhaa loo nisbeeyey bizandi bisandiyuun waa niman loo nisbeeyey magaalo la yidhaahdo bizanda bizanda waxay ku tiileen meesha istanbul ay hadda ku taallo waana reer ruumay ahaayeen nimankaas ah, ruumkii ka mid ahaayeen ruumkay ka ahaayeen magaalada istanbul meeshay hadda ku taallo halkaas magaalo ku ooli jirtay oo la dhihi jiray bizanda magaaladaasaa loo nisbeeyey bizandiyuuna la yidhahdaa ruumay ahaayeen kuwaas doodoodii oo kale ka digtoonow adoo muslina ha ku dhicin dabankaas kale ah, ixdar ka digtoonow aljadala dooda dooda alcaqiima ma dhalaystaha awi ama caatada ah, ah qofka weydaa ah ama caatada ah ama jirka uu aad khafiifka u yahay layha da'iil haddana waxaa loola jeeda alxaqiir dooda liidata doodu waa labo dood cilmi iyo xaq dhisan oo xaq loogu gargaarayo lana rajaynayo in amaro iyo faa'iida laga helo taas waa xaq wajaadilhum bilatii hiya axsan wey waa dooda sharcigu amray xaq marka lagu doodayo xaq loogu nusraynayo amarana laga rajaynayo maxaa soo haray baail in lagu doodo o xaqaad sheegayda laakiin xaqii waa ogta inaan amar hadda ka imaanayn labo labadaas waa in laiska daayo janaana lagu hela in laiska daayo oo nabiga xadiis haabit uu ku sheegay qofka dooda ka taga asagoo xaq leh janno in u ballan qaado soo ma jeedi marka mujaadalada dhammaan baail maaha mujaadalada galana waa xaq oo galana waa baail wajaadilum bilati axsan haddii aad xaq difaacaydo xaq u gargaaraydo aadna isleedahay amare iyo faa'iida laga helaya waa doodii la isamray baailka qofka ku doodaya waa midii la iska reebay qofka xaqii ku doodaya laakiin og inaan amara ka imahayn meeshaas ayadana waa midda la iska reebay marka wax aan faa'iida ka imaahayn laguma doodo ixdarka digtorow aljadala dooda albisandiya ee nimanka bisandiyiinta laydhaa loo nisbeeyey ey aljadala dooda ka digtoonow dooda alcaqiba madhalaystaha awida'ila amase liito xaqiirka ah faqad kaana waxay ahaayeen albizandiyuun bizandiyiintu waxay ahaayeen yataxaawaruuna kuwa ku dooda fii jinsi اlmalaa'ika malaa'igta jinsigeeda muxuu yahay malaa'igtu maxay ka samaysan tahay ah, ay ka doodayeen walxaal alcaduw cadowgii calaa abwaabi baldatihim magaaladooda albaabadeed uu ku sugan yahay xataa daahmhum ilaa uu ku fariisto cadowgii qabsaday ah, xataa daahmhum oy xataa khashiyahum wajtamaca calayh ilaa cadowgii uu waxa weeyaan daboolay oo ka qaalib noqday oo hareereeyey soo ma jeedin malagta jinsigeeda jinsigeeda saas maaha maaha maaha malaa'igta jinsigeeda nuuraa laga abuuray horta nuuraa laga abuuray oo xadiis saxiix muslimka caddaynaya khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur malaa'igta waa addoommo ilaahay oo ilaahay caabuda garbay leeyihiin samada waa koraan waa ka soo degaan wixii ilaahay nooga sheegay kaliya inaan uga gaabsanno wey wax kale aanaan ka gelin mael kale maelkan marka mael la yaab le waa magaaladoodii gaala waxa weeye magaaladoodiiyaa la qabsan rabaa oo la hareerayn rabaa markaasay waxay ka doonayaan waxaysan amara ka gaarayn maalkaluu sheegaa cuaymiin oo ah kuwa magaalo magaaladii albaabada cadow taagan yahay kadooga ka doodayey dajaajka iyo ukunta iyo casala labadaas iyo casala baa tira dajaajyada casala dajaajyadu y halkay ka soo baxda so ukun kama imaan haddaa tira ukunta asal ukunta yaa dhabay hadda ya asala marka markaasay doodayan ha ma ahan asal kana asal marka maxaa ku dhismaa oo amaraha fiil wax amara oo doodaas ku dhismaya lama arko hal masala ku dhismi mee markaasaa cadowgiina albaabadu taag markita cadowgaa qabsaday hmm. cadowgiyaa qabsaday fiil ayagoo waxaas ka dooday marka kaasoo kale soo maahan jadal ma dhalaysteen macnaha waa jadal aan amaro lahayn oon faa'iida ka soo baxayn faqad kaana waxay ahaayeen albizandiyuun yataxaawaruuna kuwa dooda fii jinsi malaa'ika walxaal alcaduwi cadowgii calaa abwaabi baldatihim magaaladooda albaabadeeda ku sugan yahay xataa dahmahum ilaa uu ku fariistay ilaa uu daboolay oo qabsaday macna ilaa uu qabsaday wahaakadaa sidaasuu ahday aljadalu dooda adda'ilu ee xaqiirka ah oo liita yasudu waa ka jeediyaa qofka cani sabiili alle jidka alluu ka jeediyaa qofka saas daraaddeeda waa calaamad lagu yaqaan dadka marka ay tadayunka iyo alla kacabsigu ku yaraado dadka marka tadayunka iyo alla kacabsigu ku yaraado markaasay doodaas galaan qofku intuu alla ka baqayo wuxuu og yahay kelmadii ka soo baxda malagaa qora doodda ma jecla marka hal kelimadu dhacda wax uu ku dhawaaqo aa dhici karta naarta inuu kula hoobto muddo dheer marka dooda iyo muranka waa ka carara wakhtigiisu waa ka qaalisan cilmiu ku barana waa ku cibaadaysa adkaaru ku arsana quraan ku arsana waqtigiisa uma quura waxaas qofka oo aakhiradiisa ku dadaalaya wa hadyu salafi salafka hadyigoodu wuxuu ahaa alkafu in laga joogo can karati اlkhisaami muranbadnaanta iyo waljidaali doodbadnida wa ana tawasuca waasacsashada iyo ballaarsiga fiihi fi lkhisaami dooda la ballaarsado min qilati اlwaraci dhowrsanaan yaraantay ka midta qof dood badan haddaad aragto waa qofaan dhowrsanaan lahayn oon cabsi badan lahayn kamaa qaala axasan xasan albasri siduu yidhi id waqtina uu yidhi samica uu maqlay qowman qoom qoomkoo yatajaadaluuna doonayaan wuxuu yidhi haaulaa'i kuwaanu malluu way ka daaleen alcibaadata cibaadadii cibaadadii qofka la rabay inuu u xiiso uusan ka daalin cibaadadii ka daaleen wa khafa waxaa u fududaaday calayhim korkooda alqowlu hadalkii marka alla ka cabsigu markuu yidhahdo hadalku waa badana hadalka inay hadlaana u fududaatay waqalla waxaa yaraaday waracum dhowrsigoodii inay qof inay jaraxeeyaan inay xantaan ka dhowrsamayaan waracii markuu yaraaday fatakalamuu markaas iska hadleen kaas waa saas kaas waa saas kaas waa saas oo waxa hadalka ilaa waxaa qofka ka yaray kara inuu og yahay malaa'iga kaa qorayda kelmad oo dulmiya ah, oo jawr ah markaad ku hadasho ilahay agtiisa ka badbaadi mayda waa halaagsamayda marka kelmaddan alla hortiisa lagugu xisaabina markuu is yidhaha qofka warkiis waa yaraana laakiin hadduusan qalbigiisa gelin hadalka lagu xisaabina maanto dhan ka daalima warka maanto dhan ka daalima rawaahu axmed ayaa wariyey fi zuudi wa abu fi lxilya nabigana sal اlahu alay slam wuxuu yidhi maa dalla qowmu bacda hudan kaanuu calayh ilaa uutu ljadal qoom ma baadiyoobaan hanuun ay ku sugnaayeen ka gadaal ilaa doodaa la siiya ah, doob a la siiya maa dalla qowmu bacda hudan kaanuu calayh ilaa uutu ljadal qooma baadiyoobaan hanuun ay ku sugnaa jireen ka gadaal ilaa dood iyo muran la siiya marka dad doodda u fudan tahay cibaadadu waa ku yarta waana ku dhibanta weliba uma fududa cibaadadu dadkaas alasl اkhaamis wasituun asalka lixdan iyo shaneeya laa daa'ifiyatun kooxaysi walaa xisbiyatun gurubaysi fi lislaam islaamka dhexdiisa ma ahaanin daa'ifadaasoo yucqadu la gunto alwalaau jacaylka iyo nusrada walbaraau nacaybka iyo colaadda calayhaa korkeeda miyaan ka soo booda aniga intaas waxaan ahayn kitaabkaygu dhigi maayee kan kitaabka ku dhigaayo siyaadadaas kay ku taabada kitaabada saxda mi ku yaala may waxba kama maaha ya ma kitaabka matni aan ka tegey miyaa kuugu yaalla keen matni haddaan ka tegey alasl اkhaamis wsituun asalka lixdan iyo shaneeya laa طaa'ifiyatun kooxaysi walaa xisbiyatun garuubaysi filislaami islaamka dhexdiisa ma ahaanin diinka islaamka ma qabo beryuna ka yahay muslimiintu urur urur iyo xisbiyo badan inay noqdaan muslimiinta ayaga dhamaa hal xisbiya hal urur ayaga dhamaa hal mid waa inay noqdaan haddaad aragto nidaamka xisbiyada badan yaa iskaleh gaalada iskale wax dadka dhan waa og gaaladu ma ogola hal xisbi in la noqdo waxay leeyiin nidaamka xisbiyada badan waa in la helaa xukunka si loogu tartamo islaamku taas beryu ka yihi muslimiintu hal mid waa inay wada noqdaan ah, waa qof dhabarka ka jabiyey qofka ururka ka dhex samayna oo googoynay oo awooddoodii kala dhintaalay ah. laa daa'ifiyatun kooxaysi walaa xisbiyatun gurubaysi fil islaam islaamka dhexdiisa ma ahaanin xisbiyadaasoo yucqadu lagu dhiso lagu xiro yucqadu lagu gunto alwalaa'u jacaylka iyo gargaarka walbara-u nacaybka iyo colaadda calayhaa xisbiyada macnaha in muslimiinta dhexdooda urur laga sameeyo ururkaas marka kooxdaas isku ururkaa dadka waa iska jeceli ah. qofka waxaa lagu jeclaana loogu gargaara ururka ururkaaga inuu yahy kooxda aan ururkaaga ahayna waa nibcaane maxaad ku nibcaatay ururkaaga inuusan ahayn waa fiiri waa aslul la siiyey ka war ah ila awhaqu cura aliimaan alxubu fi اllaah wاlbغd fi الlah xargaha iimaanka xariga ugu adag waa inaad qofka ilaahay dartiis u jeclaato qabiil u jeclaamaydid kooxdaadu yahay u jeclaamaydid isku shiiqaatiin u jeclaamaydid maxaad u jeclaanayda ilaahay buu ku xidhan diinka alluu haystaa diinka alluu ku toosan yahay bes midabku raba ha lahaado luqaduu rabana ku hadlo maxaad ku nibcaanay qofkaad nibcaanayda qabiil maad ku nibcaaneen maya kooxdeenna maahan miya maya isku shiiq manhi miya maya maxaad ku nibcaane ilaahay iyo rasuulkiisuu khilaaf bis diinkaas diinka saxda waa diinkaas eh. waana iimaanka xarigiisa xarigga ugu culus wey haddii xariggaas xarigana inaad qabsato oo jacaylkii iyo nacaybkii aad koox ku xirto khalaas wey xariggii iimaanka ugu adka waa kaa dayacan waa kaa dayacanya inna lilaahi wa inna ilay guruubyadaasna labay ku kala samaysan yihiin gurub oo siyaasi u dhisan isku shiiq maaha isku wax kale ma mideeyo xataa in isku caqiidaayana dhici karto laakiin nidaam siyaasiya u dhisayn dastuur iyo qaanuun gaar ahay leeyihin qaanuunkaasa u qoran oo mideeya usuusheennu waxaa lagu leeya waa afar usuusheennu waa labaatan usuusheennu waa lixa lagu leeya usuusha iska soo xifd usuulay leeyi ay qorteen oo banu aadan deji qolana waa qaabka duruqda oo ah shiiq gaara shiiq gaaraha ay leeyihiin shiiqaas adkaaro u dejina adkaartaasa ah lama khilaafi karo adkaartaas iyo cibaado gaar ah, ah nin aan waxaan ku idhi dari isago waa darii dariiqo uu ka mid yahay marka waxaan ku idhi dariiqadii ma saxa haa diin sax miya haa waxaan dariiqi hiblana ka warran markaasu iyaguna waa sax ba dariiq waa dariiqo sax iyaguna markaasaan idhi sug haddaad halkan ku xadraydaan oo xadra ku qabataan oo dikrigii aad shiiqiina ka soo gaarteen shiiqu shiiq hore waayo oo waa la kala dhaxlay haddaad halkan ku qabataan dariiqadaasuma inila gelihan markaasuu nala geli maayaan waaba nala yaabayaan qaabkan u ridayno baasha markaasaan idin waaye ayagu hadday qabsadaan midda shiiqooda ay ka soo gaareen idinku ma la gelaydaan may wir waaba la yaabnaa markay qabtaan baashaas xataa laislama heli karo jaanta iyo qaabka loo jaangoynaya baasha waxaan ku idhi salaadda iiga warran hadaad salaad xidhato ma kugu xidhana markaasuu ha waygu xidhana waxaan nin maraykanoo muslim hadduu yimaado makugu xidhana ha waygu xidhana nin caraboo muslim hadduu yimaadana waa igu xidhana waxaad ii sheegtaa haan idhi salaadda laba kastoo muslimo is aragtaa waxa iskugu xidhayda adkaarahan iyo dikriyaalkaanna kooxda yartaah isku shiiqa maahna wax kaloo isla helaya aan la arag ii sheegaan intaas caqli badan marka ah waa fakaray wuxuu yihi salaada waa diinka alla soo deji marka wuxuu yidhi qofku meeshu raba ha joogo waa diinka muslimka hadduu maraykan joogo ayadu ku barto hadduu meel carab joogo hadduu cajami joogo meel kastuu qofku joogo africa iyo aasiya iyo america ayadii ku baraan ila waa diin alla soo dejiye qofna gaara malo laakiin wuxuu yihi dikrigan oo dariiqadeena dariiqadeena shiik ay ku abtirsato aa laga soo gaaray wixii asaga marka ardadiisiiyaa niba ninka dhaxal nin aan dariiqadiisano dhaxlima mana rababa reedsanam marka diintii alla soo dejiye maaha hadde marka godkii ku soo dhaay soo maa diinka alle hadduusan haysto inaa iska dayda maaha sow ma aadaan ogaad inuusan diintii alle ahayn waa ogaaday waa ogaaday saxna ma noqon karto diinka alle maaha diinka alle hadduu yahay lama kala xigeen dariiqa ma yeelateen koox gaaru ma yeelateen haday diinka alle u yahy soo ma jeedin marka diinka alle lama kala xigo muslimku ka dhexeeya hadaad aragto koox gaara usuul ay leedahay diinka alle maaha diinka alle maaha ahlulislaam islaamka ehelkiisa laysa lahum uma sugnaanin simatun calaamad calaamadaasoo siwa islaami islaamnimada ka soo hartay iyo wasalaami salaamta muslimaan ahay qofkii iga soo horbaxay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa kaas laakiin koox gaara oo qaab gaara dharka u xihata ama qaab gaara waxa weyn wax u sheegta oo marka halkeed loo jeegaba oo kooxdii hebla laleeyahy hadaad aragto dariiqii saxdaa kuma socda koox gaar calaamad gaara leh waa is yaqaanin haddii dadka kalena waa yaqaanin marka loo jeeda baa le waa koox hebla alaleey everw everw soo ma jeedo ahlulislaam islaamka ehelkiisa laysa lahum uma sugnaanin simatun calaamad calaamadaasoo siwalislaam islaamka ka soo haray iyo wasalaami salaam فيا طالب العلم cilmiga ardayga dalbayo baaraka الله fiika ilahay ha وفي barakeeyo wa fii cilmika cilmigaaga allah barakeeyo udlub ilcilma cilmiga dalab wadlub alcamala camalfalka dalab wadcu dadka ugu yeer ilaallahi ilaah dadka ilaahay ku xir ururkaaga ha ku xirin dariiqadaada ha ku xirin kooxdaada ha ku xirin shiiqaaga ha ku xirin dadka ilahay ugu yeer tacaala ilahi waa sareeye calaa ariiqati salaf waddadii selafka xaalad ku suganta saasay ahaayeen selafka ah, saxaabadu dadka ilaahay ugu yeeri jiray ururkooda kuma xidhi jirin koox gaara maba lahayn iyo urur urur maba lahayn haddee macnaha urur maba lahayn taabiciyaalku sidaasay ahaayeen qofka waxaa leela ilaahay keligiis caabud nabi maxamed raac sala allah alay halkaan ka barta usuusha iyo kitaabka iyo sunnada ka baro bukhaariga akhrisaa laleeyahay muslimka akhriso kutubtaas cilmiga akhriso khalaas usul gaarahon anagu lena ma jirto soo ma jeed walaa takun ha noqonin ardayo kharaajan mid bixid badan wallaajan gelid badan filjamacaati kooxaha kooxdaanu gala ayaanu ka mid noqona waa ka baxa urur kalu gala waa ka sii baxa muxuu raadinaa balaayadan bal wuxuu raadinaya fiiri waxaad arkaya qof lagu leeyahay shan ururu soo mar shan urur uu soo mar hmm, maalinba waa urur rayahana kaad ku dambeed hebelow yahank hiblaan la jira goodaasan ka inaa lilaahi wa waa musiibo walaa takun ha noqonin kharaajan mid bixid badan wallaajan gelid badan fi ljamaacaat oo fatakhruja aad ka baxdo min asacati waasic ahaanshihii islaamka ilalqawaalibi sargooyayaal aad u baxdo addayiqati ee ciriiri ah qofku marka uu muslim yahay kooxna uusan ahayn muslim kasta waa jeclaana oo toosan qofkuu nabcaanayana xumaan diineedu ku nabcaana diin xun ku nafcana iiri waa sacnihashada ku jirto carab iyo cajami qofkii kaa soo baxo muslima waa walaalka waa jecesha waa u gargaare soo ma jeedi laakiin maalinkaad urur noqoto waxa way ururkan qawaacidu leeyahy usuul gaaruhu leeyahy oo la jaangooyey ma ujeedaa jaangooyadaas qofkii ku sugan aad walaalati kaad ka weydo waa cidhiir kaad ka weydo waa cadow waa la allaytame waa nece hadduu rabo dadka qofka ugu alla ka cabsi badan ha noqo ma ka weyda sartaadi maya sargooyo gaara ha laguu sameey haddaad halayda xataa si kale uma hadli karti waa in sidii laguu sargooyo aadu hadasha mm. waa musiibo falslaamu islaamka kulluhu dhammaantiis laka aduu kuu sugnaaday jaadatan wadaxaalu yahay iyo manhajan jaadatan wa manhajan nusqooyinka gabalna maxaa ku qoran falslaamu islaamka kulluhu dhammaantiis laka adiga xaal ay kuu sugnaatay jaadatan waa wado wa manhajun waa manhaj macnaha kooxaha iyo ururadu meesha ay manhaj gaara oo banu aadan dejiyey haystaan oo laleeya usuusha urur usuusha urur adiga diinka islaamka o dhan manhaj ku ah manhaj kale melihi diinka islaamka oo dhan aa manhajkaagiya ah. ah. soo ma jeedin wlmuslimuuna kooxuu meeshay urururur walaala u yihiin wlmuslimuuna muslimiinta jamiicum dhammaantood humuljamaacatu waa jamaacadaadi koox gaara jamaaco kale melihi muslim waa walaalka waa jamaacadaadi muslim meeshaad ku aragto wlmuslimuuna muslimiintu jamiicum dhammaantood humuljamaca waa jamaacadii wa ina yadallah gacanta ilaahayna macal jamaacatay la jirtaa ilaahay nusradiisii yadda alle waxay la jirtaa jamaacada falaa daa'ifiyatun kooxaysi walaa xisbiyatun gurubaysi fi lislaami diinka islaamka maahan ka mid maahan bayu ka yihi wauciiduka billaah ilaahay waxaan kaa magan an tatasadaca inaad u dildilaacdo fa takuuna aad noqoto nihaaban mid la kala boobo nahbun waa mufrad nihaabna waa jamac mid la kala boobo bayna alfiraqi kooxaha dhexdooda wadawaa'ifi kooxaha dhexdooda walmadaahibi madaahibta madaahibta albaailati baail ah walaxzaabi ururada ururada alqaaliyati xadgudubtay ilaahay baan kaa maangelina inta u jiricdo maalinba koox inay ku tashkiilsato maalinba koox maalinba koox ku tashkiilsato maalinba ururku tashkiilsado musiibadaas iska ilaali musiibadaas ka ilaali waxaa tidhahda idegta yarkaa ima qaado muslimana ah, ideg yaraad rabtaa inaad igelido xero yar oo aan iqaadin taas ima qaadaa la idhahda muslimnimo wax ka yar iguma filno muslim aan ahay walaalna waxaa ii ah muslimiinta soo ma jeedin qof kastoo ilaah iyo rasuulkiisa jecel ku xiran mutaabacoo ka muuqato iyo tawxiid waa walaalka qofkaan nibcaanayana waa diin xumo waxaan ku nibcaana qabiil maaha urur maahan dariiqo maahan wax kale maya waxaan ku nabcana diin xumo inaan ku arko meeshaas meel ka sokayda ha aqbale wauciiduka billaah allah waxaan kaa magan gelina an u dildilaacdo oo fatakuuna aad noqoto nihaaban mid la kala boobo bayna alfiraqi kooxaha dhexdooda wadawaa'ifi dhexdooda walmadaahibi madaahibta albaailati baailka walaxsaabi guruubada alqaliyati xadgudubtay tacqudu xaal aad ku guntaydo suldaan alwalaa jacaylka iyo nusrada suldihiisii awooddiisa walbaraa wa suldaan albaraa nacaybka iyo collaytanka awoodiisa calayha xisbiyadaas aad ku guntaydo fa ku noqo daaliba cilmin daalibcilmi noqo daalibcilmigaasoo calaljaadati waddada dhexbartankeeda ku sugan luqluqyada iska da wadada islaamka dhexbartanka qaad luuqluuqyada ka bax faku noqo aaliba cilmin aalibcilmi noqo aalib cilmigaasoo calaljaadati wadada dhexbartankeeda ku sugan taqfu xaal aad raacaydo alahara raadkii salafka aqwaashii saxaabada taabiciyaalka a'imatulhuda aahaartoodii raac iyo fahamkoodii watatabicu xaal aad raacaydo asunana sunooyinka nabiga sal اlahu alay waslm ah, daliil waxaa kuwa ah sunooyinka nabiga axaadiisa nabiga fahmayaa kuwa ah aarkii salafka sida iyagu u fahmeen maaha saad adigu u fahamto halkaas raac tadcuu xaala dadka ugu yidha dadka yaad ku soo xidhe ururkaad ku xidhe mashiiqaagaad ku xidhe ma urur hebelaad ku xidhe maya tadcuu xaala dadka ugu yeedha ilallaahi allah ilaahay ku xirmaad leeda ilaahay caabuda ah, kooxdaa xaana la yidhahda muslima layni yidhahda ah, yaan ka midnaha muslimiintaad ka midta ah, magaceeda xaa layni yidhahda muslimaa layni yidhahda xagga u socda ilaahay ku xir ummadda halkaas ku xir calaa basiiratin oqoon xaalaad ku suganta adoo jaahila hadhihin daaciya noqoa maa tufsidu akaru mimaa tuslix intaad fasahaadaydaa ka badan intaad islaaxayd daad tira anoo jaahilaan dadka diinta ugu yeeraya intaad fasahaadaydaa ka badan intaad islaaxayd iska ilaali calaa basiiratin oqoon xaalaad ku sugan caarifan xaalaad u taqaan liahlilfadli dadka ahlulfadligaa fadlahum fadligooda dadka ahlulfadligaa culummada alle dadka saalixiinta wanaaggooda u oqoonso ee waxa weeyaan ha inkirin dadkii wanaagga kaaga horreyy wanaaggoodii ha inkirin ha inkirin wa saabiqatahum horumaridii ay kaaga horreeyeen diinkan islaamka u oqoonso u qir wa in alxisbiyata xisbinimada ama guruubaysiga xisbiyada daatalmasaaraati socodyaalka u saaxiibkaa walqawaalibi sargooynyaalka u saaxiibkaa sargooynta almuxdaati oo gadaal laga keenay macnaha waa manaahijta la dejiyo banu aadamku dejiyey ururada ku socda iyo usuusha banu aadamku dejiyey wain alxisbiyata gurubaysiga xisbiyada daata almasaaraati ee socodyaalka u saaxiibkaa walqawaalibi sargooyayaalka u saaxiibkaa sargooyadu waxa weya waa manhajka ay degsadeen iyo usuushoodii qawaalibta almuxdaati ee gadaal keenay allatii taasoo lam yaxadha aysan oqoonin asalafu slku aysan oqoonin qawaalib aan salafkii oqoonin oon kutubtii ku oolin hore min acdami alcawaa'iqi waxyaalaha ka celiya qofka kuwa ugu waaweyna ka mid yihiin can ilcilm cilmiga waxyaalaha qofka cilmiga ka celiya ugu waaweyn qofku maalinka urur noqdo waxa weeyaan xifdi iyo baxi iyo muraajaco wakti uma hayo ururkiisu u difaaci lahaa so qof ugu soo dari lahaa qof ugu soo tashkiili lahaa ururka ugu doodi lahaa marurkay waa saxanya ma saxanya ma saxna waa saxanya maanaa daliil u keenaayo annaga usuushaydu waa tana akhri halkay kitaabkii sunada ku khilaafsanta hantan usulan leen anaguna lixdan usulan leen anaguna labaatankaana leen mida wax ka sheegay ururkii hala difaaco hebel waana laka tashkiilsaday ha la soo celiyo ha lagu mitido bal hebel muhiimu noo aha xibin muhiimu ahaa ha lagu mitido bal maanta adugu waxaad ku soo dartay ururkii bishaan waxaad ku soo dartay waktigo dhan intaas ku dhammaana waktigo dhan intaas ku dhammaana waktigo dhan intaas ku dhammaana bal fiiriyo idinku marka waa waxyaalaha cilmiga qofka kacliga ku ugu waaweyn wey min acdam alcawaa'iqi waxyaalaha qofka kacliga ku ugu waaweyn can alcilmi wاtafriiqi waa min acdam الtafriiqi kala geynta ugu weyn wey can اljamacati jamaacadii muslimiinta la kala geeyo jamaacadii muslimiinta in la kala geeyo fakan badanaa owhanad intay daciifiday xabla اlitixaadi midnimadii xarageedii itixaadkii alislaami islaamka loo nisbeeyey islaamnimada midnimadeedii meeqay ururadaas u geysatay awoodoodii ayagaa isku baxshayba afar wadaad abaad xarig afar urur ka tirsan markaasaa mid walbaaba wuxuu goynaa xarigga walaalkiis xihay ah. kii uu shala tashkiiliyey afartooda baad ka war haday islaaxi lahaayeen meeqa islaaxi lahay waxaa dhacda afartoodaas laba xabbay isku haysaan loola dhalatay oo laba ururoo kale ku kala jirta mid taariku salaadoo la dhasho waxaa dhacda inaysan xataa ku dadaalin waxaa uga muhiimsan inuu hebel hebel soo dhixiyo mid walba midka kale u tashkiilaabal inuu ururkiisa ka qanciyo oo kiisa ku soo biiriyo ayaga awoodoodii iyo caqligoodii iyo cilmigoodii isku baabi'ina meeshii ay ilaahay ugu gargaari lahayn iyo rasuulkiisa soo ma jeedin meeqay muslimnimada daciifiday midnimadii muslim fakan badanaa oo hanad intay daciifiday xabla اlitixaadi midnimadii xarigeedii itixaadkii alislaami islaamka loo nisbeeyey waqashiyad meeqay dabooshay almuslimiina muslimiinta bisababihaa xisbiyada sababtood alqawaashi musiibooyinka daboola meeqaa musiibo ku dhacday inta daciifeen isnaceen tafaruqeen kala tageen meeqa dhibaato ay u geysteen xisbiyadaas muslimiinta faxdar ka digtoonow xamaakalaw allah ku ilaaliye axzaaban xisbiyaal ka digtoonow wa dawaa'ifa kooxa ka digtoonow kooxahaasoo daafa uu wareegay daa'ifka wareegaya tashkiilka kula daba taaganya wa najama uu la soo dhashay bishari shar naajima kooda soo dhalana ururkii soo baxaba sharu la soo dhalana ah, najama bimacnaa dalaca wey oo wanajaba ula soo dhashay bishari shar naajima kooda soo dhalana famaa hiya ayadu ma ahaanin ilaa kalmayaasiibi majarafyaal maahani tubooyinkan oo maarata biyaha loo dhigo guriga korkiisa shimbirihiya ku xaaray wasaq kastaa saaran wasaqdaasoo dhan roobku inta soo daadiyo uu iskaga shubaa hadhowna biyaha iska daadinayaan iyaguna marka ururadan waa lasoo aruurina aruurinaa qofku ururka hadduuba ogolaado waa la keena wax kale miisaana male hadhowna iska kala yaacay midbaba sii tega midaa tega midaa soo gala ururka midaa tega waa majaraafkaas biyuhu ku shubmayaan iyagoo wasaq badan haddana iska daadinaya iyagoon wax qiimaa ku fadhin wax lacaga ku fadhin iska daadinaa majaraafku biyaha soo maa saasaa la noqonaya facdar ka digtoonow xamaaka laaw allah ku ilaaliyo axsaaban xisbiyaal wa dawaa'ifa kooxo kooxahaasoo daafa uu wareegay daa'ifa kooda wareega wa najama uu la soo dhashay bisharri balaayo naajim waa kooda soo dhalana famaa hiya ma ahaanin kooxahaas ilaa kalmayaaziibi majaraafyaal maahane majaraafyaalkaasoo taajmaculmaaca biyaha aruurinayda ka daran calow xaalo ay yihiin oo wa tufariqu kala geynayda hadaran baadil xaala yihiin hadaran waxaa loola jeedaa wax qiimaa iyadoon cid ka gadi maayo majaraafkan biyaha tubadan weynu biyaha loo dhigo marka biyaha daada roobka ku da-ay shilishilmi u gaday wixii biyaha ka dhibcaba ma iska daadana iska daadanaya marka hadarka waa sidaas wuxuu yidhi ilaa man qof maahane intii kale saasay dadkii noqdeen raximahu uu u naxariistay rabbuka rabbigaa oo fasaara ku sugnaaday calaa mili maa kaana calayhi اnabiyu salى اllahu alay waslam waasxaabuh wixii nabiga asxaabtiisu ku sugnaayeen nabiga asxaabtiisu maxay ku sugnaaye waa hadalka waa xadiidka nabiga xadiiuliftiraaq wey ah, toddobaatan iyo saddexay firqay ummadaanu noqon kulluhaa fi naar ilaa waaxida midaasu hiy alatii takuunu calaa mili ma ana calaa mili maa ana calayhi lyowma wa asxaabi tiyu ku ishaara ilaa man qof maahane raximahu u naxariistay rabbuka fa saara noqday calaa mili maa shay wax lamida kaana calayhi nebigu ku sugnaa sala allahu alay slm asxaabu radia ilahay raadda ka noqday wallah subxana wa tacala aclam wsala allah waslama wbaarak cala nabiyina maxamed